على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد إخواني risaaladan aan daraasaynayna magaceeda waxaa la yidhahdaa sida magaceedaba hulaafka kore uu ku yaalo ama ayi safxo kastaba idinku taalo almuctaqad الصaxiixu alwaajibu calى kuli muslimi اctiqaaduhu almuctaqad الصaxiix waa caqiidada toosane alwaajibu ay waajibka ku tahay calaa kulli muslimin qof kasta oo muslima ictiqaaduhu in uu aamino daartana kaamirada sameeyo dadka halkaas oo dhig almuctaqad asaxiixu alwaajibu calaa kulli muslimin ictiqaaduhu marka waa caqiidada toosan ee waajibka ku ah qof kastaoo muslima maxay inuu aamino kitaabka waxaa iska leh adictor cabdisalaam ibn berjes alcabdilkariim taariikh cajaa'iba buu leyahy ninkaa nin yar buu ahaa kutub aada u qiimo badanna wuu qoray waxaa kamid a ah kitaabka hadda gacanteeda ku jira oo kale oo la yidhahdo tadwiin alcaqiidati asalafiya oo haddaad akrida kitaabka inta uu soo arooriyey dadkii caqiidada wax ka qoray caqiidatu ahli sunna caqiidatu salafi hadihi lumma aad la yaabaysa intay dhan yihiin ninkani wuxuu dhashay kun saddex boqol siddeetan iyo toddobadii hijrada nabiga sala allahu alay wasalama wuxuuna dhintay kun afar boqol iyo labaatan iyo shantii hijrada nabiga sal ly slam aad buu u yaraa sheekhani wuxuu ahaa wuxuu ka mid ah min culamaai sacuudiya yaraantiisibuu qur-aanka xifdiyey ilaa dugsi dhexe ilaa dugsi sare ilaa jaamaca ilaa digtooraa laakiin qadarka ilaahay tabaaraka wa tacaala baa ka heliyeyo isaga oo safar dacwadeed ku jira oo baabuur saaran ayaa shil dhacay saasuba sheekh dhintay raximahu allahu tabaaraka wa tacaala waxaa la yidhaha doctor abd cabdisalaam ibnu berjes raximahu llahu tabaaraka wa tacaala fannigan aan ka hadlayno ama aan caawa daraasaynayno iyo maalmahan soo socda waa fan lcaqiida adi caqiide maxaa la yidhahdaa luqatan caqiide maxaa la yidhahdaa isilaaxan ma hiya makaanat lcaqiida waa baab nagu dheeraanaya waxaan doonayaa kitaabka dhexdiisaanu ka arkaynaa qiimaha ay leedahay kitaabka wuu idiin xarakaysan yahay sida ii muuqata dabcan iskutaab baan soo maa far waaweynna waa noogu qoraya insha allah kitaabkani inuu yar yahay baa la moodaa laakiin waa kitaab weyn oo warqaduhu waa ku wada buuxa labada dhinacba aad buu u weyn yahay caawas waxaan ku ku gaabsan doonaa haddii alla yidhaha tabaaraka wa tacaala muqadimada iyo baabka ugu horeeya waxaan isku dayaa inaan aada u koobo darsiguna mar walbaba saacad uu noo noqdo iyo toban daqiiqo biidni illahi tabaaraka wa tacaala darsiga toos baan u bilaabayna ila socdo marka alxamdu lilah bismi اllahi الرaxman الraxim alxamdu lilah wslى اllahu wslama عlى rasuulihi wعlى alihi وصaxbihi ajmaciin ama bacd bisr in lagu bilaabo oo dadkii hore kutubta wax qori jiray iyo qadiima waxadiiثan yani waxaa weeyaan iqtidaءa bkitaab الlah suuraة اlfatixa bismi اllah iyo ilaahay tabaaraka wa tacaala magaciisa oo la barakaysanayo sheekhu wuxuu yihi alxamdu lilah alxamdu mahad oo jins lxamdi ah xamdi oo dhan haabitun lilah allah keligii bay u sugnaatay subxaanaه wa tacaala qur-aanka shan suuradood buu ilahay alxamdu lilah ka bilaabay qofka muuminkaa markuu waa cunaya alxamdu lilah markuu dhargo alxamdu lilah alxamdu lilah calaa kuli xaal alxamdu lilaahi wa sala allahu naxariis wasalama nabadgeliyo calaa rasuuli illah nabi muxamed dushiisa allah yeelo sala allahu alay wasalam wa calaa aalihi nabiga qaraabadiis banu caqiilin wa banu caliyin wa banu cabbaasin wa banu jacfarin qaraabatu rasuuli illah aalkii nabiga iyo zawjaadka nabiga sala allahu aleyh wasalam naxariis iyo nabadgelyo dushooda allah ha yeelo wa saxbihi alkiraam saxaabadii nabiga rumaysay saxaabi waxaa la yidhahdaa man laqiya anabiya wa aamana wa maata calaa dalik ay cala alislaam qof nabiga la kulmay oo rumeeyeyoo islaamnimo ku dhintay asxaabta nabiga baab buu nagu keeni doonaa in shaa allah ajmaciina dhammaantood ama bacd wuxuu yidhi faina ictiqaada ahli الsunati wاljamaca huwa diin اlxaq aladi yajibu calى kuli muslimi an yactaqida id huwa ictiqaadu rasuuli اllah slى اllahu عalayhi waslm wصaxaabatihi اlkiram radia allahu canhum faman khaalafahum fi dalika faqad carada nafsahu lciqaabi اllahi shadiidi wamaqtihi wagadabih wuxuu yihi mualifku raximah اllah faina اctiqaada ahli الsunna dadka laqabkaa loo yaqaano ee la yidhahdo ahli sunna waljamaaca dadka magacaas iska leh yaa la dhahaa ahlu sunna waljamaaca waxaa la yidhaahdaa ahlu sunna waljamaaca saxaabatu rasuuli illah asaa kuu fasiray waa saxaabatu rasuuli llahi sala allahu alay wasalam iyo dadkii saxaabada arkay oo ahaa iyo taabiciinta iyo kuwii taabiciinta arkay oo ahaa iyo taabicu taabiciinta soo saddexdaa qarni baa loo yaqaanaa salaf ama ay ku dhacayaa sunna laakiin ahlu sunna waxay leeyihiin magacyo badan iyo alqaab badan bay leeyihiin waxaa ka mid ahlu sunna lianna sunnada nabigay ku kulmeen sala allahu alay wasalam sunnada nabiga ayay ku dhegeen calayhi salaatu wassalaam maxaa yeele sunnadu waxay sharxaysaa qur-aanka ayay sharxaysaa saa daraaddeed qofka dhaha qur-aan ooma baahnin waxaa weeyaan qofkaasi faqad dalla dalaala baciida qofkaasi wuxuu dhumay dhumid aan shaki ku jirin oo cad ayuu dhumay kitaabka qur-aanka ah waxaa sharxay sunnada nabiga sala allahu alay wasalam ayaa sharaxday idan sunnada nabiga ayay ku kulmeen calayhi salatu wasalaam ahlisunna sunnaday ku dhegeen sunada nabiga ayay waxay ka dhigteen manhaj wاljamaaca sida oo kale alqaabtooda waxaa ka mida aljamaaca waxay ku kulmeen kelimatu laa ilaha ila اllah waxay walaal ku noqdeen kelimatu tawxiid ilaahay tabaaraka watacaala wuu noo diidayaa inaanu axzaab noqonno iyo shiic iyo kooxo kooxo walaa tafaraquu walaa takunuu min aladiina tafaraquu wakhtalafuu kullu xisbin bima ladayhim farixuun ilaa aayadda ilahay aayad kale ku yidhi tabaaraka wa tacaala dadka ilahay marka wuxuu amrayaa aljamaaca yadullaahi maca aljamaaca yacni ilaahay tabaaraka wa tacaala gacantiisu maca aljamaacay la jirtaa waman shada shada fi nnaar qofka jamaacada ka dhexbaxana inamaa yaakulu di'bu min alghanami alqaasiya dhurwaag wuxuu cunaa neefka gooni daaqa ah ayuu xataa dhurwaagu cunaa marka dadka ahlusunna waljamaaca kow horta sunnadii nabigana way ku kulmeen oo wuxuu nebigu la yimid bay qaateen sal slam sidoo kale ma ayna kala jajabino kooxo kooxa iyo madaahib iyo kooxo kooxiyo mayna kala kicine maxay way isu imaadeen oo waxay ku kulmeen siduu alla yidhi wactasimuu bixabli illaahi esh jamiican kitaabka qur-aanka ayay ku kulmeen marka ahlusunna waljamaaca waa la yidhahdaa waxaa kaloo la yidhahdaa ahlulahar dadkii sunada raacay sala allahu alay wasalam waxaa kaloo la yidhahdaa alfirqa annaajiya kooxdii badbaadayna waa la yidhahdaa waxaa kaloo la yidhahda altaa'ifa almansuura yacni kooxdii loo gargaaray oo ilahay agtiisa looga hiiliyo waa la yidhahdaa ahlulxadiidna waa la yidhahdaa kulli intaasoo dhan waa alqaabay leeyihiin dadkii wan wanaagsanaa laa mushaaxaata fi lisilaax faina ictiqaada ahli sunati wاljamaca huwa ahlisuna waljamaca ictiqaadkooda lagu baraya dadkaasi huwa diin اlxaqu waa diinka xaqa ah aladi diinka xaqooho yajibu ay waajib tahay calى kuli muslimin qof kastoo muslima an yactaqidahu inuu ictiqaadiyo sunno maaha inaan caqiidadaasi aan la imaano waa waajib id ciladu waxay tahay huwa ictiqaadu rasuuli lah sal slam ila waa wuxuu nabigu aaminsanaay wuxuu nabi muxamed aaminsanaa so waajib ma aha inaad adna ictiqaadiso a nabigu siduu wax u aaminsanaa miyaad ka leexan kartaa maya nabigu wuxuu caqiide u ahaa nabi maxamed sal allah alay salama wixii caqiide u ahaa ayaa la doonaya annagana inay caqiide noo noqdaan waxaan u malaynaya waa hadal macaan oo aada u wanaagsan oo meel looga baxalayn war wixii nebi maxamed caqiide u ahaa caqiide ka dhigo sal slam warkaa macee buu le maya waa hadal caafimaad qaba wey id huwa ictiqaadu rasul lah sal slam asaga keliya ma ahani wa saxaabatihi lkiraam saxaabadii nabiga sala allahu alay wasalama caqiidadoodii wey saxaabadii nabiga sal slam idan waa caqiidadii nabiga sal ly slam waa caqiidadii saxaabada radia allahu tacaala canhum haye qofka caqiidada khilaafa ka warrama waxay aaminsanaayeen kuwa khilaafa ka warrama wuxuu yidhi faman khaalafahum cidda khilaafta buu yidhi yani ictiqaadka nabiga sal l slam iyo ictiqaadka saxaabada fi dalika arrinkaa ku khilaafa faqad carada nafsahu naftiisa wuxuu usoo soo bandhigay liciqaab illahi shadiid ilaahay ciqaabkiisii daraa iyo wa cadhadiisii iyo wa cadhadiisii yani wuxuu naftiisa u soo bandhigay ilaahay inuu u cadhoodo tabaaraka wa tacaala ilaahay buu qofkaasi uu mucarad u yahay oo banaan yaal banyaal wuxuu u yahay caradii allah tabaaraka jala wacala ayib nabiga in la khilaafo qur-aankay ku taallaa inay tahay xaaraam inay tahay arrin khatara falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi ha iska ilaaliyeen kuwa amarka nabiga khilaafaya wdamiiru yarjicu ila nabiy sal l slam an tusiibahum fitna inay fitno ku dhacdo ha iska ilaaliyeen waa bidca waa bidca adduunyada fitna lagu magacaaba aw yusiibahum cadaabun aliim waa ciqaabka hadda aan ka digaynay oo waa maxay haddee qofkii ciqaabkii ayuu banaanka u yaalaa saxaabada inaan la khilaafi karinna allah wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala suurat nisa waman yushaqiq rasuula min bacdi ma tabayana lahu اlhuda waytabic gayra sabiili اlmu'miniina nuwallihi ma tawallaa wanuslihi jahannama wasaa'at masiira qofka khilaafa nabiga sal ly slam waman yushaaqiq arasuul qofka nebi moxamed khilaafa alayh salat slam min bacdi ma tabayana lahu lhuda markii xujada lagu ogay kadib oo xaqa loo caddeeyey kadib qofka nabi moxamed khilaafa min bacdi ma tabayana lahu lhuda waytabic raaca gayra sabiili lmuminiin saxaabada sabiili lmuminiin saxaabaday ku dhacaysaa ko waytabic raaca gayra sabiili lmuminiin muminiinta wadadooda wada aan ahayn raaca idan saxaabada qofka khilaafa saxaabatu rasuulilahi qofka khilaafa taabiciyiinta iyo saddexdii qarni ee nabigu ammaanta u soo jeediyey ee garaadaha la siiyey ee shahaadada la siiyey cidda khilaafta inay ciqaab ku dhacayso aayaddaas baa u daliila waman yushaaqiq arasuula min bacdi ma tabayana lahu lhuda wayattabic gayra sabiili lmu'miniin mu'miniintana waxaa calanka u sida saxaabatu rasuuli illah iyo taabiciintii ardaday u ahaa saxaabatu rasuuli illaahi allahu aleyh wasalam yaquulu calayhi salaatu wasalaam kitaabka fiiriya can alfiraqi alatii satakunu fii ummatihi firaqa iyo khilaafka iyo kooxa kooxaysiga allatii satakuunu fii ummatihi taasoo ahaan doonta ummaddiisa nabiga dhexdeeda wuxuu nebigu ka yidhi wa hiya halaathun wa sabcuuna firqa saddex iyo toddobaatan kooxood bal cajaa'ibka u fiirsada rasuulkaas ii sheegaya alayh isalatu salaam saddex iyo siddeetan kooxood sideetan iyo eh, maxaa saddex iyo toddobaatan kooxood alaaa wa sabcuun saddex iyo toddobaatan kooxood ayay u kala bixi doonaan nabigu alayh salat slam wuxuu yidhi kulluhaa fi nnaar bal afiirsada kulligood naartay gelayaan ilaa waaxida hal qolo unbaa badbaadaysa wahiya aljamaaca kuwaasna waa maxay waa kuwii hore kusoo mara ahlusunna maxay waljamaaca waa kuwii sunnadana ku dhegay maxay kuna kulmay maxaa la yidhahdaa kitaabka qur-aanka ah sunnadana way ku dhegeen oo gowsdambeedkay ku qabsadeen kitaabka qur-aanka ana way ku dhegeen muslimiintana ma ayna kala qubqubin muslimiintii bay walaalo ka dhigteen qof kastoo laa ilaaha ila allah yidhi walaal buu u yahay ha usii kala dhowaadeen maxay cid walba oo usii dhow manhajka walaalnimadooda way sii xoogaysanaysaa laakiin kullu man nataqa bitawxiid oo manhajka ku taagan waxa weeyaan waa walaalkood marka koobaadna waa walaalkood wahiy halaثa wa sabcuuna firqa kuluha fi الnaari ila waaxida wahiy اljamaca akhrajahu imaamu axmed wa abu dawuuda min xadiidi mucaawiya wa akhrajahu axmedu wa bnu maaja wa abi caasim min xadiidi anas xadiidku waa xadiis صaxiixa weeye xadiidkaasi waciid gooni ah oo khatara buu tilmaamaya saddex iyo toddobaatan firqadood walidaalika meeqa ayaa soo martay muslimiinta firaq oo xataa laan kala baabi'inaya awalu firqatin daharat fi lislaam iyo firqat alkhawaarij firqada ugu horreysa islaamka soo baxday oo musiibadooda xata laan laga harsan layahay waxa weeya waa firqat alkhawaarij alkhawaarij ninkii ugu horreeyey ay kasoo farcameen waa ninkii nebiga xunayn markuu qaybiyey qaniimadeedu yidhi icdil afxumadiisa nabi moxamed oo samada laga aaminay oo dhulka laga aaminay oo wamaa yantiqu can ilhawa sala allahu alay salam in huwa ilaa waxyu yuuxa ayuu leeyahay icdil faman yacdil in lam acdil war yaa cadaalad samaynaya haddaana cadaalad samaynin ayuu nabigu ku jawaabay sala allahu alay salam markuu jeystayna wuxuu yihi ina min di'i haada ninkaa dhabarkiisa waxaa ka soo bixi doona qolo qur-aanka akrin laakiin halka ayna diinta u gaadsiisnayn qolo salaadiinna iyo salaadooda markaad aragtaan salaadiina ad xaqiraysaan oo qur-aankiina ad xaqiraysaan oo asoomkiina xaqiraysaan oo cibaadina wejigaa madoobaade lawyuuna way murxeen laakiin diintu halkaa ma gaadhin oo maxaa ku dhacay diinta ayaa si xun u gashay diintaa qalqalla u gashay fahamkii shareecada bay qaab qallafsan u fahmeen walidalika cali بن abi aalib baa la dagaalamay weliba axaadiida qaarkood yaquluuna min qowli khayr lbariya axaadiid waxaan saxiixay kuma hadlayaan oo dadkii dad khuraafo wataba ma aha axaadiis bay kaa dharginayaan wa maca dalika diintu halkaa ma gaadhiso wax lala yaabo ma aha waa wax lala cajibo qofku inuu aad iskaga ilaaliyo u baahan wey walidalika baa nabigu markuu tilmaamay sal slam fi saxiixi muslim iyo keyrkii wuxuu yihi yaqtuluuna ahla muslimiintay laynayaan ahl alislaam wayadacuuna ahl alawthaan ahl alkufri gaaladana way ka tegayaan muslimiintana waa ay laynayaan ilaa uu nabigu ka sal ly slam haddaad il saartaan kuwa khawaarijta faqtuluuhum ka qatli caad wa thamuud reer thamuud iyo reer caad saad u layn lahaydeen oo kale u laaya ayuu nabigu yidhi sala allahu alayh waalih wasalam walidalika cali bin abi alib waa kii la dagaalamay idan firqadaasi macaalimteeda iyo calaamadaheeda kitaabka dhexdiisay noogu imaan doontaa kama degdegayno booska khawaarijta aan kaga hadli doono laakiin wuxuu yidhi ninkii shaacirka ah walaa tactaqid ra'ya alkhawaariji inahu maqaalun liman yahwaahu yurdi wayafdaxu war manhajka caqiidada khatarta ee khawaarijta iska ilaali waayo naar bay kugu tuuraysaa way noo imaan doontaa murji'ada oo ayagana khatara walaa takun murjiyan lacuuban bidiinihi alaa inama almurjiyu bidiini yamzaxu war murjia way noo imaan doontaa alkhawaariju wاlmurji'atu wاlmuctazilatu wاlkaramiyatu wاlhadawiyatu wاljahmiyatu waxaasoo dhan waa waxyaalahii nabigu uu ka digay salى اllahu alيyh wasalam qolo walba ay leedahay annagaa xaq ku taagan laakiin firqooyin dhumay qadariyada ka mid a insha allahu kitaabka dhexdiisa noogu imaan doontaa biidn illahi tabaaraka wa tacaala wa wasafa الnabiyu salى اllahu alayh waslama hadihi اljamacata alati salimat min alwaciidi bالnaari faqaala nabigu wuxuu ku tilmaamay jamaacadii ka nabad gashay ama ka badbaaday waciidka naarta lagu goodiyey nabigu wuxuu yidhi man kana calى mili ma ana calayhi waasxaabi اlyawm markii la weydiiye la yidhi yaa waayo kuwa badbaaday inanay wuxuu yidhi nabig sal slam kulluhaa fi nnaari ilaa waaxida soma ma waaxidadii siday u egyihiin waaxidada kuwa badbaadaya noocee wey ma kana calaa mili ma ana calayhi wa asxaabi alyawma nabigu sal slam wuxuu yidhi kuwa badbaaday aad u fiiriya dhalinyaro kuwa badbaaday ilahay kuwa ha nagu daro tobaaraka wa tacaala waa kuwa xagga ictiqaadka xagga suluuga iyo dhaqanka waxaan aniga iyo asxaabtaydu aanu aaminsannahay oo aanu diin ka dhiganay oo aan caqiide ka dhiganay kuwa diin iyo caqiide ka dhigta wey ilaa yawm alqiyaama soo jawaab aad u caafimaad qabto ma waa jawaab shaafi ah oo waa maxa macnaheedu waa kuwa ka diin dhigta <clears throat> kana caqiide dhigta wixii caqiide u ahaa aniga iyo saxaabadayda marka ma ku faraxsan tahay inaad nabiga sal ly slam caqiidadiisa oo kale aad leeda iyo saxaabatu rasuuli illah sala allahu alayhi wali slam aaharta xadiidkaasi akhrajahu alajuriyu fi shariica masaadirta waaweyn ahli sunna kitaabka ashariica la yidhaahdo can cabdillahi bni camr wa akhrajahu tabaraniyu fi sagiiri wlawsati min xadiidi anas bni maliki radia allahu tacala canhu arda mualifku wuxuu yidhi fahada daabitu ahli الsunati wاljamaca mutamasikuuna bisunati rasuli sal l slam wa sunati khulafaa'ihi الrashidiin caaduna calى dalika bالnawaajid walida kanuu alfirqaة الnaajiya fahum naajuna min الnari ywma اlqiyama saalimuuna min albidaci fi hadihi اdunya wa kanuu alfirqaة اlmansura liqowli الnabiyi sal ly slam canhum la tazaalu طaa'ifaة min ummati ظاهرين حتى يأتيهم أمرهم أمر الله وهم ظاهرون أخرجاه في الصحيحين من almugiira بن shucba mualifku raximah الله cabdisalaam ibnu barjas raximah llah wuxuu yidhi fa haada arrinka aan soo sheegnay waa daabitu السنة sunna ahli sunna ahli sunna waljamaaca waxa ay ku soo koobeen wey caqiidadoodii yacni waxa ay daabitka ay ku soo xidheen ama ay ku soo aruuriyeen ayaanu horay usoo sheegnay oo waa maxay ma kaana wa asxaabi اlyawm mutamasiku hata marka mutamasikuuna bisunati rasuuli اllah waxay ku dhegayaan oy qabsanayaan sunada nabiga salى اllahu alay wasalam ko wa sunati khulafaa'ihi الraashidiin waxay kaloo ku dhegayaan a'imadii afarta ahaa abu bakr iyo cumar iyo cusmaan iyo cali a'imadaasi nala amray inaan ku dayanno iqtadaw biladayni min bacdi kuwa iga dambeeya ku dayda abubakr iyo cumar khulafaa raashiduun waa inaanu ku dayanaa nabigaana amray sal اllahu alayh ali wasalam inahu man yacish bacdii fasayara اkhtilaafa kaiira facalaykum bisunatii maxaa ku xiga wasunati اkhulafaa alraashidiin almahdiyiin caduu calayha bاnawaajid gows dambeedka ku qaniina aniga sunadayda iyo a'imada afarta sunnadooda caaduuna calaa dalika bاnawaajid xaale ay kuwa ku qaniinaya arrinkaasi binawaajidi gawsaha markaad wax adag cunayso hilibka iyo wax lamidkaa foolashan hadday wax ka qaban waayaan gawsaha loo diraa marka diintaada intaa ku qabsanin gawsaha ku qabsa laga wadaa caaduna calaa dalika binawaajid walida sidaa daraaddeed ayaa kaanuu waxay noqdeen ahaayeen alfirqata annaajiya saas daraaddeed firqadii badbaade bay marka noqdeen oo fiirsada maxay ku noqdeen firqadii badbaadi maxay u noqdeen mutamasikuuna bisunati rasuuli illah sunadii nabigay ku dhegeen sal ly slam sunada nabiga ee kow ictiqaadka uu kow ka yahay wa sunati khulafaai raashidiina bay ku dhegeen marka haddii lagu yidhahdo nabigaa waxaan ku amray madaxa qaado madaxa saaro si aad u noqoto kuwa badbaada maalinta qiyaama caaduna calaa dalika binawaajid walida kanuu firqata naajiya firqadii badbaade bay noqdeen fahum naajuuna min annaari yowma alqiyaama maalinta qiyaama naar bay ka badbaadayaan maxaa yele dariiqadii nabiga qaabsan sal l slam saalimuuna waa kuwo ka nabad ka badbaaday ayadana sidoo kale min albidaci bidcooyinkan ka badbaadeen bidcada way noo imaan doontaa wax kasta oo diinta lagu soo daro calaa wajhi altaqarubi waalcibaada in ilaahay loogu dhowaadana loogu soo daro ilaah iyo rasuulna ayna jidaynin saxaabana ayna alle ugu dhowaanin baa bidca la dhaha marka lasoo kuubo ku celiyaa marka waa muhiim wax kastoo taqarub iyo alle ugu dhowaansho loo sameeyo oo ilaah iyo rasuulna aynan jidaynin saxaabadana aynan samaynin oo ayna fahmin ayaa maxaa la dhaha macay bidca ayaa la yidhahda bidcaduna dhammaanteed waa naar bay geli nab sal l slam wa kulu bidcatin dalaala dadka qaar baa aada u fududaysta bidcada ha la ilaali bidcadu waa khatar waa wixii diinta lagu soo daro waayo musharici baad noqonaysaa adaa diinta kusoo daray marka waxaa lagu amray itibaac ittabicuu walaa tabtadicuu faqad kufiitum sunnada raaca <clears throat> waxbaha soo darina <clears throat> waa <clears throat> maxaa yeelay bidcada wax idinkaga filan ayuu alla idin siiye oo waa maa waa sunnada nabiga sal allahu alayh waali wasalam ooma baahni marka inaad adugu iqtiraadood odo anaa waxaan samaynaya anaa bid anaa wardigan samaysanaya anaa xadradan samaysanaya anaa mawlid iska samaysanaya aniga ma ma bahnid waayo dadki kaa wan wanaagsanaaba ma samaynin dadki kaa ficnaaba ma samaynin <clears throat> ku ekow sunnada nabiga sal l slam meeshay ku istaageen ku istaag qif xayu waqafa alqawm qif xayu waqafa alqawm qoladu meeshay ku istaageen ku istaag oo saxaabadi ah xaggeed u socota adugu waad dheeraynaysaa soo maa may ha dheeraynin diintu way dhammaystiran tahay waxna laguma soo dari karo saalimuuna min albidaci fi hadihi dunya adduunyadana bidco way ka nabadgaleen wa kaanuu firqata almansuura arag waxay noqdeen firqadii loo gargaaray adduunyadana waa loo gargaarayaa aakharana waa loo gargaarayaa liqowli nabiyi canhum calayhi salatu salaam nabigu markuu ka sheekeynayay wuxuu yidhi tilmaamahoodu laa tazaalu taa'ifatun min ummati ummadayda lagama weynayo marna koox daahiriina ku adag oo mar walba haalibiin ah daahiriina ay haalibiin qolo mar walbaba xaqa ku sarreeya xataa yatiyahum amru llah inta ay geerida oga timaado ha ilaa ay geerida oga timaado ama nasrigu iyo gargaarku oga yimaado walxaal hum ayaguna dhaahiruuna ay yihiin kuwa sarreeya oo sawdkoodu sarreeyo kelimadoodu sarrayso ictiqaadkoodu sarreeyo alfirqa naajiya ayaa la yidhahdaa akrajahu fi صaxiixayni min xadiidi lmugiira bni shucba weli muqadimadii buu ku jira wuxuu yidhi wاhuhuuru huna xadiidka lagu sheegay bimacna nasri waa gargaar qaala tacaala faayadna aladiina aamanuu alla wuxuu yidhi waanu u gargaarnay aladiina kuwa aamanuu kuwa iimaanka laga helay calaa caduwihim cadowgoodii baanu oga hilinay oo fa asbaxuu waxay ahaadeen maxay daahiriina kuwa haalibiina oo gacanta sare leh ayay noqdeen ba lehi tobaraka wa tacaala wa qaala tacaala ilahay aadkale wuxuu ku yidhi waina jundana annaga ciidanka yaga alla rumeeyey alghaalibuuna lahum alghaalibuun ayagu unbaa kuwa hee gacanta sare kuwa leh ayagu unbaa halabada leh ayadaas ayagaa saraynta leh ayagaana adkaanta leh fahum haalibuuna bisayf dagaal hadday noqoto ayagaa adkaanaya wasinaan carab hadday noqotona ayagaa adkaanaya aw bilxujati walburhaan ama maahane dooda iyo munaadarada ayagaa ku adkaanaya oo hadday dood noqoto ayagaa adkaanaya iyo munaadarada soo saas ma aha binu kancaan iyo ibrahim nebi ibraahim markay doodeen namrud binu kancaan wuxuu yidhi anigu ilaahay baan ahay nebi ibraahim wuxuu yidhi war seed ilahay ku tahay war ilaahay waa midka wax dila oo wax nooleeya wuxuu yidhi anigaba waxna waan dila waxna waa nooleeya laba nin buu u yeehayo midna waa dilay midna wuu sii daayey wuxuu yidhi haadaa qataltu wa haadaa axyaytu nebi ibraahim wuxuu yidhi fain allaha yaأti bالshamsi min almashriq faأti biha min almgrib waa barya allah tabaaraka wa tacaala qoraxda meel buu ka soo saaraaye ya oo mashriqe bal adigu meesha u dhacdo hal mar ka soo saar miyuu ka soo saari karaa xujadii ma laga helay mise lagama helin xujadii waa laga helay xataa qaabiil iyo haarun qaaruun iyo maxay labadii nebi aadam dhalay qaabiil iyo haabiil samayn qaabiil iyo haabiil bal aqri yaa doodii laga helay qaabiil baa laga helay maxay la haabiil muumin buu ahaa id qarabaa qurbaana fatuqubila min axadihima walam yutaqabal min alaakhar qaala laaqtulannak qaala inama yataqabal llahu min almuttaqiin bal nebi ibraahim iyo waxaad fiirisaa qoomkoodii akhiiran ay dabka ku tuureen kadibna ilahay ma oga hiliyey tabaaraka wa tacaala bal waxaad fiirisaa fircawn nebi muuse iyo fircawn wixii dhex maray fiiriya ilahay mooga hiliyo tabaaraka watacala waxaan doonaya inaan dhaho waina jundana lahm lghaalibuun alghaalibuuna bsayfi wsinaan aw blxujati wlburhaan wahm firqat waaxidat waa hal firqo laa tatacadadu ma ma ma tiro ma yeelato yani firqooyin badan ma aha ahlusunna waljamaaca waa firqa meel ay adduunka ka joogaanba meel alla meelay ka joogaanba adduunku hal mid un laba iska soo horjeeda ma aha waa hal mid oo keli ah magacood kuwaasi huwa samaakum lmuslimiina min qabl so intaan kuma filno ilahay inuu muslim kugu magacaabay soo ma ilahay inuu muslim kugu magacaabay kugu filanta walidaa sumuu biاljamaaca saasaa loogu magacaabay aljamaaca qaala tacaala famada bacda alxaqi ila dalaal haddee baadi ya famada bacda alxaqi xaqa gadaashii ma wax kala ahaado ila dalaalu baadi maahan horta xaq iyo baadi wax udhexeeya maa jira ade ya ima inuu xaq yahay wa inuu baadil yahay sooma idan xaqa maxaa ka dambeeya oon ahayn maxay baadi walaysa lahum ismun magacna ma lahan yucrafuuna bihi lagu yaqaanba siwa alislaami wasunna anu qofka intaa qancin weydo meel u socdo baan garan waaye intaa inay kuu filaataa ahlusunna waljamaca magac kale ma le ila alislaam wasunna islaam iyo inay sunnada ku dheggan yihiin iyo wamaa dalla calayhima labadaasi oo islaamka iyo sunnada waxay ku tusinayaan oo min alalfaadi alfaadii salafka ka sugnaatay oo hadda aanu sheegaynay qaala alimaamu malik imaamu malik raximah llah wuxuu yidhi ahlusunnati ahlusunna waljamaca laysa lahum laqabun laqab iyo magac kale oo lagu yucrafuuna bihi magac kaleoo lagu yaqaana lama arko laa jahmiyun jahmiye ma aha walaa qadariyun qadariyana ma aha walaa raafidiyun shiicana ma aha oo magacood alislaam wasunna alislaam wasunna laa yucrafuuna walaysa lahum ismun yucrafuuna bihi siwa alislaami wasunna wamaa dalla calayhima min alfaad ahlu السنة ليس لهم لقب يعرفون به لا jahmiyun haddee jahmiyada way noo imaan doonaan saanu nidhi aljahmiya waa firqo khatara ah oo soo martay yani islaamka soo martay wey nimanka la aljahmiya walaa qadariyun qadariyaduna ayadana waa firqo khatara weeye oo islaamka soo martay walaa raafidiyun nimankan calanka u babanaya shiicada loo ama raafidada loo yaqaan marka magacyada ayagu male ahli sunna magacoodu waa maxay alislaamu ish huwa sunna idan qof kastoo laa ilaha illa allah yidhi ayaga maxay u yaqaanaan inuu yahay muslim inuu yahay maxay sunnada inuu ku taagan yahay asalka ilaa inuu ka beedho ma ahane ilaa inuu ka leexdo ma ahane wa su'ila raximah can sunna imaamu malik baa waxaa la weydiiyey sunada ayaa la weydiiyey yaa ahli sunn ah faqaala wuxuu yidhi ma maa lasma lahu siwa sunna waa cidda aan magac kale aan lahayn ilaa sunnada ma ahna yacni ana ahla sunnati laysa lahum ismun yunsabuuna ilayhi siwaaha magac kale oo loo yaqaana ma lahan ahli sunnada ayaa ku filan kadib mualifku wuxuu yidhi wa caqiidatu salafi asaalixi caqiidadii salafkeena wan wanaagsanaa cuniya bitawhiiqihaa qoritaankeeda aad baa loogu dadaalay kitaabka akhriadan dheh laha tadwiinu taariikhu tadwiin alcaqiida asalafiya oo sheekhu leh iyo kutubta lamidka aadka u badan cuniya waxaa aad loogu dadaalay bitawhiiqihaa in la qoro wa bayaani adilatiha iyo adiladeeda in la caddeeyo iyo wa sharxihaa in la sharxo arrinkaa waxaa ku dadaalay jamaacaatun jamaaco oo min ala'imati alkibaar culimmadii waaweyneyd ka mida fii musanafaatin kahiira mu'alafaad badan bayna ka qoreen istiqlaalan marka qaarkood mu'alaf kitaab dhan oo gooni ah istiqlaal kitaab dhan oo gooni ah wa dimnan marka qaarkood kitaab kitaab ku dhex jira marka istiqlaalanna waa kitaab sidan oo kale gooni waa maalan dimnina waa kitaab haddana dhexdiisa lagu sheegay qayb ya ima inuu istiqlaalan yahay ya ima inuu dimnan yahay minhaa waxaa ka mid a almualafaat lmawsuuca yacni kutub aad u waaweyn oo bisunnati laga qoray ay lmuctaqad caqiidatu salaf laga qoray wa hiya tarbu waxay kor u dhaafaysaa tarbu waxay kor u dhaafaysaa calى miatayni wa khamsiina mualafa waa meeqa laba boqol iyo konton kitaab ayay kor u dhaafaysaa laba boqol iyo konton kidhaaf kitaab minha waxaa kamida marka kutubti qayb baan ka qaadanaynaa qofka doonaya yani inuu ku tawasuco oo yani ku faajofaajoodana kitaabkaasu si tartiiboo degan asagoo shaa horyaala akrinaya insha allah de la yidhahdo hadda innaga si kooban aan u wuxuu yidhi wahiya tarbu waxay ka badan tahay calaa miatayni wa hamsiina mualafan minhaa marka intaba meesha kuma sheegayna waxaa ka mid a assunnatu libni abi shayba kitaabkaa waa kitaab muhiima kitaabu sunna libni abi shayba goormuu dhashay ibn abi shayba goormuu dhintay muxuu qoray kitaabkan haddii ogu noqonaysa wa sunnatu liaxmed binu xambal axmed binu xambal wuxuu leeyahay kitaab la kitaabu الsuna wsunaةu libni abi caasim ibn abi caasimna kitaab caqiide ah oo muctaqad ka warramayo kitaabu suna la yidhahdo leh oo licabdillahi binu axmed nam wsunatu liaxmed bn xambal wsunatu libni caasim wsunatu licabdillahi ibni axmed yani axmed bin xambal wiil cabdullaahi la yidhaahdo ayuu asagana lahaa wsunatu lilkhalaal alimaam alkhalaal raximah llah asagana kitaab buu lahaa loo yaqaano muctaqad ama kitaabu sunna wa sunatu liaxmed bni furatin abi mascuudin alraziy asagana kitaabkaasuu lahaa wsunatu liasadi bni musa ninka liasad ibni muusa asna kitaab buu qoray wsunatu libni lqasim saaxibi malik ninkaa maalik saaxiibkiibuu ahaa asagana kitaab qiimo badan buu leeyahy wsunaةu lmuxamed ibnu salaam albikandiy sidoo kale wuxuu leeyahay ninka la yidhaahdo wasifaatu wاraddu calى اljahmiya kitaabka waxaa isku le linucaym ibni xamaad arad asifaat kitaab dhan baa noo imaan doona oo la yidhaahdo sifaatka alla tabaaraka wa tacaala iyo wاradd calى jahmiya nimanka jahmiyada la yidhahdo lagu radinayo wsunaة lilsram o wsunaة lxarb bn ismaaciil اkarmaniy wsunatu libni abi xaatim wsunatu libni abi dunya wsunatu libni jariir الطabri wاtabsiru fi macaalim diini libni jariiri ayda ibn jarir abri labada kitaab asaa iska le wsunatu liلطabraniy wsunatu liabi shaykh اlasbahaniy wsunatu liabi اlqasim اlalakaiy culimada kutubta waaweyn leh wsunati limuxamed nasr marwaziy limuxamed nasr marwaziy raximahum اllah raximahum اllahu jamiica wacaqiidaة salafi asxaabi اlxadiid oo imaam saabuni iska leh wlibana libni baطl cukburi oo asagana iska leh wtawxiidu libni khusayma laba mujalado cajaa'iba wey wtawxiidu libni mamdah wlimaanu libni abi shayba wlimaanu liabi cubayd اlqasim cubaydin اlqasim bnu salam bitashdiid lam laamka in la shido wa sharxu suna lilmuzaniy saaxib الshaaficiy raximah اllah wa sharxu madhabi ahli الsuna libni shahin wsunaة اlmusama bاlxujati fi bayaani اlmaxaja wa sharxu caqiidati alxadiid ahli sunan ujeedaa waxaa iska liqiwaami suna abilqasim الtamimiy alasbahaniy raximahum اllah wa usul suna waxaa kamida uu lehay labi cabdillaahi bni abi zamanin kitaabkaasi washariicatu lilaajuriy waاctiqaadu ahli sunati liabi bakr ismaaciiliy wsunatu lilimam اlbarbahariy wاliimanu libni mandah wاliimanu lilcadaniy wاlcarshu limuxamed bni abi shayba wاlqadaru libni wahb wاlqadaru liabi dawuud wاlru'yaةu wالصifaatu wاlnuzulu lidaari quطniy risaalatu السجزي السجزي لأهل لأهل زبيد لأبي نصر السجزي وجواب أهل دمشق في الصفات وحاسكال الخطيب البغدادي والسنة لأبي أحمد الأسفهاني المعروف بالعسال والسنة ليعقوب الفسوي والسنة للقصاب وأصول السنة لأبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي والسنة لحنبل بن إسحاق wاlusul labi camrin aلطamankiy wagayruhaa kaiirun kaiir wahaakada kutubtaa badaneen soo sheegnay oo kitaabkan waxaa idinku soo qaaday waxay ahayd arrimahan aan sheegaynay iyo labadaa boqol iyo konton kaa kitaab ee ahlusunna waljamaaca ay caqiida ka qaataan ayuu mualifkan laftiisa soo aruuriyey markaasuu u bixiyey taariikhu tadwiin alcaqiida salafiya qofka doonaya dib ha ugu laabta biidn illahi tabaaraka wa tacaala wahaakada kutubu man jaa bacda haaulaa'i min ahli sunna kutubta kuwaan soo sheegnay kutub badan baa gadaashood la qoray ka kutub ibni cabdilbar ibni cabdilbar almaliki raximah llah wa cabdilgani almaqdisi wa bni qudaama almaqdisiy wa bni taymiyata wa bni lqayimi wadahabiy wa bni wa muxamed ibni cabdilwahaab wa gayrihim fiiha wahayrihim intaasoo dhan fiihaa waxaa kutubtaasoo dhan ku jira bayaanu lmuctaqadi asaxiix caddayn la caddaynayo caqiidadii wanaagsanayd ee qofka muslimkaa laga doonaya inuu ictiqaadiyo walixtijaaju lahu iyo siduu iyo maanaa inuu xujaysto caqiidadii uu xujaysan lahaa wa kashfu shubuhaati ahli lahwaa iyo dadka hawadooda raaca waxa ay diinta ku soo dareen faydid la faydayo ama kashfin la kashfinayo ama caddayn la caddaynayo ayaa kutubtaa ku sugan yani waxa ay ku soo dareen habashka iyo mataqaana waxay saareen ayaa laga faydayaa wa naxnu nadkuru waxaanu sheegaynaa jumalan in koox isku duuduubano min ictiqaadi haaulaai safwa dadkaa la doortay caqiidadooda qayb ka mid a wax ka mid a calaa wajhi ikhtisaar kitaabku waa yar yahay si kooban baan u sheegaynaa wamaa tawfiiqii wuxuu yidhi tawfiiqdaydu ma ahaan ila billah sheekh wuxuu leh aniga waafajintayda ma ahaan ilaa ilaahay mooyeen yacni ilaahay baan cuskanayaa calayhi dushiisa ayaan tawakaltu tala saaranayaa wa ilayhi xaggiisa uniibu haddaan dhintana la ii celin doono intaas sheekhu wuxuu ka dhigay madkhal ama hordhac ama muqadima baabkanan insha allahu tacala haddii la yidhahdo wuxuu ka bilaabaya almuctaqad الصaxiixu fi tawxiid الrububiya hal mar ila socda waxaan doonaya inaan jumlooyin ama kelimaad muhiima in aan dhegihina maqashiyo yaa bugii qalinaysa oo qoranaya waxaan rabaa inaan dhaho haddaad maqasho tawxiid rububiya ama twxiid اluluhiya ama twxiid اlasmaai wasifaat haddaad maqasho daliilka saddexdaa lagu qaybiyey waxaa loo yaqaanaa alistiqraa alistiqraa maxaa la yidhahdaa waxaa la yidhahdaa tatabucu اladila adilada marka la dhex galay oo la raacraacay yaa qur'aankii iyo sunnadii waxaa ka soo dhexbaxay ilaahay wuxuu tawxiidka qur'aanka iyo sunada ku sheegay inay saddexdaa un yihiin taa horta waa jumlo inaan fahmna la doonayo cilmi kastana waa la qaybiyaa cilmi aan qaybsamayna ma jiro luqada carabiga naxwada ka soo qaad alkalaamu huwa alafdu lmurakabu lmufiidu bilwadci wa aqsaamuhu halaath ismun wa ficlun wa xarfun soo inaga dhihi jira ma waa la qaybinaya cilmiga ka qaybin waay qur-aankumuna soo wuu aroori doonaa waa arki doonaa taasi waa mid tu iga qabsada tawxiid rububiya markaan leenahay horta waa in waxaa la yidhahda arububiya waxaa la yidhahdaa tawxiidu afcaali illah waan ku celinayaa tawxiidu afcaali illah oo macnaheedu ay tahay wax alla wixii fal ah oo alla xaggiisa ka imaada oo asaga gooni looga dhigo bilabtisaar wax alla wixii ficila ama fal ah oo alle xaggiisa ka imaada oo ilaahay goori looga dhigooda cid kale aadan la wadaajinin fa maala alrab bimacna alkhaaliq keligiibaa abuurka leh abuurku soo fal maaha abuurku soo ficil maaha soo wax ilaahay sameeyey maaha ayib hadhihin ilaahay cid baa wax la abuurto marka abuurka inuu alle keligii leeyahay tawxiid rububiya la yidhaahdaa alraasiq yaa adduunkanaad arkaysaan yaa arsaaqada siiya shimbirka hawada larayo yaa arsaaqada siiya kalluunka badda ku jirase yaa arsaaqada siiya so allah ma aha cid kale ma jirtaa ya jamaaca cid kale ma jirtaayo ilaahay arsaaqada la bixisa idan waa maya soo ma aha idan alla waa rasaaqe ficilka asaguu gooni u yahay gooni oga dhig maalan almalik allah asagaa boqoro wax maamula koonkana asagaa iskale ma jira ya jamaaca cid ilaahay wax la maamusho ma jira maya soo ma aha idan boqornimadana alle keligii waa inaad u sugtaa almudabbir ilaahay asagaa koonka qabow iyo kulayl iyo habeen iyo maalin iyo dhimasho iyo geeri iyo dhalasho iyo soo ma aha cudur iyo caafimaad iyo faqiir iyo qani iyo shaqada ayaa leh allah soo ma lahan cid kaloo ilaahay lala ma jirtaa idan ilaahay inaad goori oga dhigto almurabbi asagaa wax barbaariya geed baad tallaalaysaa geedka asagoo korayaad arkaysaa mise haddaad maanta hore dul taagnaato miyaad arkaysaa isagoo kor u koraya ilmahaad dhalaysaa ilmahaad dhashay goormuusaa u koray cuntaa siisay cabitaan baa siisay goormuu koray ma taqaani soo maaha ilaahay baa wax barbaariya cid aan alla ahayn oo wax barbaarisa ma jira haddaba barbaarintana alle keligiisi idan tawxiid rububiya muxuu noqday tawxiidu afcaali illaah yacni ficilka alla uu sameeyo oo ilaahay gooni looga dhigo ilaahay lagu waxdiyo tabaaraka wa oo ada dhihin koonkan awliyaa la haysa awliyaa la haysa haddaada koonka dad dhahdo ilahay tabaraka wa oo ilaahay asaga keligiibaa koonkan aad cid kale wax ugu dartahay tawxiidka iska daa uluhiye xataa rububiya ma aadan qirin midaasi waan ka gudbayaa tu kalaa idinku daraya tawxiid rububiya waxaa soo gudagelaya wuxuu alla jecel yahay iyo wuxuuse alla jeclayn labadaba maxaan ka wadaa wuxuu alla jecel yahay iyo wuxuuse alla jeclayn maxaan ka wadaa makhluuqaadku alla abuuray yaa ugu khayr badan basharka yaa ugu khayr badan malaa'igta yase yaa ugu khayr badan ambiyadana gooni yaa ugu khayr badan so mawa so wax soconaya maaha ayib nabi maxamed baa ugu fadli badan sal ly slam malaa'igta jibriil baa ugu fadli badan masalan ambiyadana ululcazmi min arusul baa ugu fadli badan soo saas ma ahayn yaa abuuray so allah ma abuurin ayib makhluuqu alla abuuray waa ugu neceb yahay ibliis soo maaha yaa abuuray marka ibliis soo fal maaha abuurku soo wax la abuuro fal ma aha idan ilaahay tabaaraka wa